bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih waصaxbihi ajmaciin ama bacd baabu man dacaa fii gayrihi min adducaa wuxuu baab yahay ninkii ku ducaystay fii gayrihi min adducaa ducooyinkii kale ee middan aan ahayn aan soo sheegnay soo hormartay xadaثna mxamed bn salaam albikandi qaala akhbarna cabda ibn sulaymaan alkilaabi iqة imaam xaafظ qaala akhbarna muxamed ibn camr ibn calqma saduuq lahu awhaam xadaثna abu salmة ibn cabdiraxmaan الzuhri can abi hurayrata qaal qaala rasuulu الlah rasuulka ilahi wuxuu yidhi ina alkariima ninkii wanaagsanaayo gobta ahaa ibna alkariimi kii wanaagsanaa wiilkiisi ahaa ibn اlkariimi nin wanaagsan wiilkiisa sii ahaa ibn اlkariim yani waa afar nin oo gobgob dhashay ah kulligood waa nasaba wey ayib sunnaduna waxaa weeyaan alxasab wاsharaf wاddiin ee waxay idinkaa u taqaanaan ma aha ayb idan ahaa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim waa yuusuf waa godgob dhashay maxaa yeele waa nabi aabbihii oo yacquubana waa nabi labaad awowgii oo isxaaqana waa nabi labaad awowgii labaadna waxaa wey isaguna waa ibraahiim afar nabi oo isdhashay isdaba taag marka waa alkariim oo yuusuf ah ibn اlkariim oo yacquub ah ibn اlkariim oo isxaaq ah ibn اlkariim oo ibraahim ah ayb yuusufu ahaa ibnu yacquub ibn isxaaq maxaa yeeley ibna u horeyso waa sifo ahaan oo yuusufaa laga sifaynaya ama wixii kale waa min baab aljarad idaafa ayb taa dambe yacquuda mudaaf ah mudaaf ileyh ayaa laga sifaynaya marka kadib marka noqonayaa ibn alkariim buu noqonaya marka dambe ibn alkariima ibn alkariim ibn alkariim ayib maxaa yeele ibnadaas iyo kariimka hore isku idaafaysanteedna wax dambana wuxuu noqonayaa sifa laba marka waa sifatu majruuri majruur yuusuf ibn yacquub ibn isxaaq ibn ibraahim khaliil araxmaan allaha raxmaanka ah wilaayigiisa ah ama rafiiqiisa ah, tabaaraka wa tacaala qaala rasuul idan aniga baabka iyo xadiidkan wax munaasaba ima muuqato baabku bukhaari baabaystay baaba man dacaa fii hayrihi min adducaa'i xadiidkan qaybta hadda sheekhu uu sheegay iyo qaybta dambena wax duca ah ama allabari ah kama muuqato ayib qaala rasulla rasulka wuxu low labistu haddaan nagaan lahaa fi sijni xabiska iyo jeelka haddaan ku jiri lahaa maa labisa yuusufu yuusufu intuu ku nagaa ee la xidhay uma jaaanii uu i yimaado addaaci ninkii ii yeerhaye xabsiga ka soo baxi lahaa la ajabtu waan ajiibi lahaa oo waan yeeli lahaa hore horkan u boodi lahaa intuu nabiyulaahi yuusuf xabsiga ku jiray ee jeelka ku jiray aniga nabi maxamed haddaan ku jiri lahaa kadibna u iman lahaa nin la jeelka ka soo baxya xabsiga horan baan ka raaci laha bn salatu wasalamu calayh id wakhtigii jaa'ahu u yimid nabi yuusuf alrasuulu ninkii lasoo soo diray boqorkuu soo diray oo faqaala uu yidhi yuusuf irjic ku laaba nin yahow fariinta wadaay ilaa rabbika ilaa sayidika boqorkaada ku laabay rabbiga fasalhu weydii maa baalu niswati haweenka xaalkooda wuxuu ahaa haweenkii maxay sameeyeen allaatii kuwaasoo qaacna gogooyey ama isguray aydiyahuna farahooda ayb yani yuusuf wuxuu rabaa in khaladkiinu asagu lahaa in haweenkii haweenaydii ka dambaysay boqorku qabay imra'at alcasiiz hawsha iyagu khaladka iska leeyihiin oo ibraahim u yahay ceebka yuusuf u yahay ceebka oon wax dembi uusan gelin khaladna uusan lahayn oo lagu cadgudbay oo boqorku iyo islaantiisuba ay ku khaldameen yuu rabaa inuu caddeeyo hawsha iyada ah wuxuu yihi waraxmat ullahi ilaahay naxariis ha ahaata calaa luuin nabiy llaahi luut allah u naxariisto wa fii riwaaya fi saxiix afara allahu liluuin akhi luuan ayib in kaana wuxuu ahaa layawi mid u ciirsadu ahaa ilaa ruknin tiir buu u ciirsanhayey shadiidan weliba adag allahu naxariiso weeye nabi lood ereygaa uu yidhi waa laga habboonaa oo ahaa id qaala xilli uu yidhi liqowmi tilka uu ku yidhi markay ku soo gabdhihiisii iyo martidiiba laga kari waayo low ana lii bikum quwatan aw aawii ilaa ruknin shadiid war gabdhaha guursada weli maxaa anagu martidaasaan rabna waadna taqaana waxaanu ka shaqaysano ayib ayib annagu hawlaha aan ka adeeganay meel aan ka aqdaamin waad garanaysaa nabi ludow ka wareeg martiyo aan ka shaqayn war gabdhii baa idiin banaan war haween baa jooga war dumarka guursada abada haulaai banaatii huna atharu lakum faاtaquu اllaha walaa tukhzunii fii dayfi alaysa minkum rajul rashiid qaala low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa rugnin shadiid low ana lii hadduu ii ahaan lahaan lahaaba bikum yani tolkayow quwatun awood baan idin lahaan lahaa haddaan awood iyo gacal iyo garab aan haysto maanta intaa idinka shaqeeyaan martida bannaanka idinka mari lahabu low ana li bikum quwa fii nafsi haddaan awood cida anuu aan dhalay iyo carruur aan anu dhalay iyo aan jeesh anu aan haysto meel baa idin saari lahaa jeesh anu haddaan waaye haddaan tol fiican leeyahay tolkaan u qaylin laha ow amase aawiya aan u duumayo o u ceersanhayo markay xaalad culus qabsato ilaa ruknin tir shadiidin xoog badan oo daran maxaa yeeley nabi lood laqad kaana yawi ilaa rukni shadiid maxaa yeele ilahay bu subxana ku xidhna rasuul ilahay buu ah nabi la diray buu ah ayb marka nabiy llaahi luud calayhi salaatu wasalaam in rabbi subxaanah wa tacaala uu ku xidhan yahay oo asaga inuu ciirsado uu mudan yahay waajibna ay tahay waa aaminsan yahay ay curfiga markaa taagan iyo qabaa'ilku isku xurmeeyaan in ragga lagaga cabsan ama lagaga baqu ka hadlahay eenu nabi luud annagu hadda ilahina u sheegi mayno wixii rabbi mudnaan u sheegi mayno inabi wuxuu kuu sheegahayaa xataa ambiyadu marar badan eray haboonaa inay gafayaan adigii raacay oo rumeeyana la raba inaad ka ilaalisa erayaha nabiyulahi sulayman ba wuxuu yidhi haddii caaw aan la aduufanna leylata sagaashan iyo sagaal dumaran caws mar buui markaasay boqolkooduba dhalahayaan boqol wiilooda faris ah markaasay kulligood halgemi doonaan insha allah buu iloobay boqol dumaruu qabay habeenkii kulli wax ka day ayb sagaashan iyo sagaalka kale ama sagaashan iyo sideedii uurba maysan qaadinba hal midba habeenka rintay oo la booday ayadana waxay dhashay ilmahaafoo kale jeex jeex bay dhashay ilmaaan dhammaystirnayn marka waxaa laga hadlaya erayada aduu ilaahay rumay subxaana wa tacaala haddana erayada cibaaraadka kala dooro ilaahay subxaana wa tacala awoodda asaga ku xidh wixii asbaab kale la iman kartana la imow laqad kaana ya wuxaa weye mid u duma ilaa rukni sida oo ilahay subxana wa tacaala famaa bacaa allahu ilaahay ma soo dirin bacdahu bacda luuطin min nabiyi nabi ma soo dirin ilaa fii tarwatin baar sara mooyeen oo min qowmi tolkii mooyeen wixii nabi luud ka dambeeyey nabi kastoo la soo diraayey nabi luudna ibraahim bay soo gaareen oo isku xig ahaayeen ayb nabilah ibrahim ala slatu asalaam intaasoo kumaan kum nabi baa ka dambaysay iyo rusul ayb idan nabiyullaahi lud wixii ka dambeeyey nabi kasta waxaa laga soo diri jiray qabaa'ilka meeshaa degan qabiilka ugu badan ugu awood badan ugu sharaf badan si hadhow hadday qabaa'ilka la dulmiyaan ama kusoo soo xadgudbaan tolkii udhawar ka gud wiilka oda garantiini goormaad reebelow gaadhay inaad hoostaana wiilkana yar aad lacdaan saacaddaa laga bilaaba nabi kasta waxa laga soo dirhayey qabaa'ilka meelaha degan qabiilka ugu awood badan ama ugu akhyaarsan ama logu jecel yahay maxaa in nabigu waxaa la rabaa nabi dambe usan calacalin la nabi luud baa calacalay low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa rugnin shadiid nabi luud baa yidhi nabi dambeba suusan u calaacalinla awood bini aadam uusan dhihin haddaan tol badan aan yeelan lahaa suusan ima qabsateen ninkaas waxaa laga soo saaraa dadka ugu tol badan buu yeelan jira id hawl culus wey xataa qabiilka aan diinta calaaqale maro badan buu ku anfacaya maro badan bay ku anfacay qabiil dhan laga waayo dadaan diin calaaqa lahayn qabiil dhan oo de jiro oo islaam sheeganaya in wanaagsan laga waayi maayo xumaanta ha u bateen laakiin in wanaagsan laga waayi maayo xataa kuwaadu xun markay xaaladdu ishu dhiigto dhiiggarba ma ogola in lagu xadgudbo leanna hadhow meelay iyagu maraan bay waaya wiilkoodiba hoostooda laga qaatay reegal baa wiilkooda iska weydaystay waa xabsi baa la geeyey sagaara sagaar ooma hardiyeen laba kama wada hadlin idan taas diin u dhigi maayaano ka dagaalami maayo diin iyo laakiin wiil ayagu dhaleenoo ree hebela lagu xadgudbay ka xanaaqaaya maro badan ba marka loo baxsanayaa laakiin miisaan ma ah miisaan ma ah nabi lodma faraxaanka looga saaray ayib wa abari low labistu fi sijni maa labita yuusufu waxaa ku sugan la asractu اlijaabata wama btagaytu cudran yeeida leeyahay horay nabi waa yeeli lahaa buu i cududaar iyo yaa garta lahaa yaa khaldanaa yaa saxnaa minta nabig maadan sugan ayib ibn xibaan asagu wuxuu warinaya xadiidkan min ariiq kale wuxuu leeyahy raxima allahu yuusufa lowla alkalima alatii qaalahaa udkurnii cinda rabbika maa labia fi sijni maa labi nabi yuusuf inuu ku daa xabsiga waxaa keenay hadalkii ahaa wa qaala liladii danna anahu naajin minhum adkurnii cinda rabbik faansaahu shayطaanu dikra rabbi falabisa fi sijni bidca siniin taasaa keentay labadii nin la xidhnaa ee uu dacwada gaadhsiin jiray kii uu u nabi yuusuf calaa tafsiirin calaa qowlin haddana marro wey kii u inuu badbaadahay yuu nabi ilaahi yuusuf fariin raaciyey wuxuu ihi markaad boqorka u tagto beli xusuus inaan meeshan ku xidhnaayo oo meeshan ku dulmaayo dhibka ay haysto eraygaasu nabi yuusuf eeday baa layidhi maxaa yeelay hadduu shub iska dhigi ilahayna tawakali lahaa muddo gaaban meesha uu kaga bixi lahaa laakiin maadaama ilaahay kayrkii uu yidhi bal u tago ixusuusi inuu bal hawsha igala hadlo wax ii qabto o caawiyo waana sabab bannaan sharciyan wasiilo bannaan weeye nabi yuusuf mhm. waa wasiilo bannaan inaad ruuxaad leeda wuxuu kuu tari karaa ama meeshuu kaa soo bixin karaa ama ku caawin karaa aad kalawadhada hebel ha layga hadlo waa wasnasa ciidan bannaan wey waaba xaaraan ma ah laakiin maadaama ambiyada iyo rusulka iyo dadka loo diyaargaranaya ay xil weyn qabtaan la doonahayana waxba dhan ka fogaadaan munaasib ma ahayn weeye nebi yuusuf inuu yidhaahdo war nin yahow markaad boqorka u tagto beli xusuusi ilaahay baa ku filan subxaana wa tacala kana warqaba xaalkiisa riwaayada aan sugnayn waxay sheegaan nabiy ibraahim marka lagu tuurayey dadka la shiday markii la tuuray intii manjaniiq la saaray lama tuuri karo dabku bilaa la shidahay holiisi iyo oolkiisa looma soo dhawaan karo intaa ruux kaad kumardi karta adaa buganaya waa in marka intaa hal kilomitr laga tago ama tobanka tilaabo laga fogaado ama ka badan boqol mitr manjaniiq inti lagu laguso tuuray lagu saalgaado adagoo ordahay si dhagax ugu soo dhacdo dabka markii manjaniiq lagu soo tuuray inta hawada ku jiray jibriil baa gacanta qabtay rawaada leedahay dhabsiisay nebi ibraahim ibrahim maxaan kuu abtaa maxaan kuu abtaa saacadda waa sii socotaa maan dabkaan cagta mariyaa ma dhan kalaan kuu tuuraa maxaan kuu abtaa cilmigu bixaalii kafaanay buuri baa layidhi ilaahay ogaashuhu ogyahay ii eh, warqaba xaaladayda iyo dulmiga lai geysay inaan dartii u dhimanaya igu filan ka bax jibril hal ku makhluuq baa taanuna makhluuq baan rasuul baa taanuna rasul baa ka bax baabka baab ilahay ba u taallaa waxbaa yaqaban iskaga tag qulnaa ya naaru kuni bardan wsalaama cla ibraahim waaraaduu bihi kaydan fajcalnaahum alakhsariin marka waxaa weeye in aad iska ilaaliso wey haddaad markaad wixii awood ah rabbi u tiri subxaana wa tacaala waxna haakranin riwaayadaadu ibn xibbaan ba soo saara uuna saxiiya xaafidkuna waa ka aamusay fatxulbaariga majaladka lixaad afar boqol siddeetan iyo saddex si kastaba noqote waxaa weeye yani munaasabada uu baabku la leeyahay xadiidku ima caddo riwaayadkaso dhan waan fiiri wax duca tilmaamaya ma muuqdo kuma arag baabu man dacaa fii hayrihi min adducaa iyo baabku inay islayn baad moodaa shuraaxdoo dhanna waa ka carareen allahuma inuu u jeedo ee bukhaari u jeedo baaba man dacaa ninka u qayliday fii hayrihi ilaahay hayrkii subxaana watacala ninka u dhawaaqdo u cabto inuu jeedo mooyaane ima caddo wax ducaa ama alla meesha ima muuqato waxaa idinka muuqda duca rabbi in rabbi loo baaha nin garan mariyey oo ilaahay kayrkii niceen badan kadibna ay anfici weyde inuu u joodo dhankaa wada saa u keenay mooyeen duco kale anima muuqata shuraxoo dhanna waa ka boodeen ayib nin qabtay baabka ma arag xataa cawaashe waa ka cararay mxuu aha shee cabdilqaadir aljaylani mxu wadaadka fadliga waa ka cararay kulligood waa ka boodeen amumaan iskaga boodahay ayib yaa ilaahay baab oga furo fahmaya baabka asaga wuxuu bukhaari oga jeeda lilamana u yahay lanna waxaan garan inaan dhawaan garanaya qalbi ma garanay baabka iyo calaaqada ka dhexaysa baabka iyo xadiidka ayb sidaas wy idan haddii tafsiirkaan amarina waa aayadda tafsir laba tafsir ku jira laba qowl ku jira qowl ka mida wey in ninka wax codsaday u yahay yuusuf oo uu ku yiri ninyo boqorkii u sheeg xaaladda ayada ah yani waa tafsiirkaad moodda inay riwaayada ibn xabaan taageerayso ninka wax codsaday ee khaladka galay ee kadibna lagu ciqaabayo nebi yuusuf inuu yahay yani riwayad ibn baa taageeraysa lakin qowl kalaa jiro ninkii sharyaabi lo odhan jiray oo ninkii la xidhnaa ahaa qolyaa ku fasiray qaala muxamed muxamed wuxuu yidhi aharwatu maxamed ibni camr oo sheekhii rijaashii xadiidka ahaa maxamed ibni calqama qaala muxamed ibni camr wuxuu yidhi aharwatu waxaa weeyaan alkasratu waa farabanaanta iyo tirada iyo walmanaca awoodda nebi kasta wuxuu ka soo tiri jiray weeye qabiil fara badan oo dad leh oo dad fara badan iyo rag iyo colba leh xagga tayadana awood badan oon la mari karin almanaca waa tayada wey waa qoys aan la marin oo dagaalyahan ah oo ninka soo mara rugaay idan marka nabi kasta waxaa laga soo saari jiray bacda nabiy lah lood qabiil aad u fara badan xaggana aan gaashaankooda la karin baab naakila min adducaa wuxuu baab yahay saa darteed tan ah, ka nabigu le nabi yuusuf intuu ku jiray haddaan ku jiri anigu duban waan ajiibi lahaa ninkii laga soo diray waa min baab tawaaduc aaniya almazaaya laa tadul cala afdaliya lyada yani shayga manqabada ah ama fadliga goonida laguu sheegay fii masala mucayana laguu sheegay ma keenayso inaad dhankas igaga fadli badan tahay qur-aanka waxaa la yidhi saxaabay ubay ibnu kacab wamaca daalika waxaa ka fadli badnaa alcashru mubashiriina biاljanna abubakr cumar cuثmaan caliy bal rag fara badanoo kamida asxaab bacd rado ka fad idan inaad masale mucayana ragga aad kaga fiican tahay ma keenayso jamiica almasail ay kaga fiican tahay ayib marka taas waa in lagu baraarugo muhiim wey nabigu waa ka fadli badnaa nabiy yuusuf iyo keyrkiiba waa ka fadli badnaa waxaa masale khilaafiya asaga iyo aabihii ibraahim kee fadli badan ibraahim oo nabi maxamed awowgii ah iyo nabigu kee fadli badnaa masl khilaafiya culama waxay leeyihin nabigaa fadli badan culama waxay leeyihin mah ibraahim baa fadli badan oo nabi ama rasuul ibraahim ka fadli badan ma jiraan abulambiya waa abu tawxiid ayib saa darteed baa nabig wuxuu lagu yidhi an ittabic millata xaniifa si kastaba noqota almuhim waxaa weeye waa maslada waa tawaaduc baa meesha ku jira baab naakhila min adducaa waxayna tusaysaa nabiy yuusuf nin aad u sabir badan oo dulqaba inuu ahaa sow intaas sano xidhnaa oo toddoba sano ama ka badan xidhnaa calaa ra'y jamhuur toddoba sana ku sheegeen ama ka badan xidhnaa ayuu dulqaatay baab naakhila min adducaa wuxuu baab yahay alkhaalisa min adducaa ducada saafida ah ee khaalista ilahay dartii ah in la aqbalay anaakhila alkhaalisa wey <clears throat> nakhligu waa shayga la nihaaho ama la gurguriye la saafi garayo xadaanaa cumar bn xabs cumar bn xabs الsulami alkufi iq qaala xadaanii xabs bn khiyaad xadaanii abi weye waa cumar bn xabs ibn khiyaad xadaanii abi xabs bn khiyaad ah qaala xadaanii alacmash sulaymaan qaala xadaanii malik ibn xaarith asulami alkufi iqa can cabdiraxmaan bn yaziid ibn qays الnaqci qaala kana arabiic الربيع بن khusayn بن cاa'd الthawrي kana min أhli الbayaan واlbalاغ ninkan dambe ee rabiica nin aad u caqli badan bu ah weliba fasaaxo badan oo baliiq ayuu ahaa maalin ba waxa lagu yihi kayfa asbaxta markaasuu yihi asbaxnaa ضucafaaءa mudnibiin bu asbaxnaa ضucafaaء mudnibiin naأkulu arزaaqana wanantadiru aajaalna maxaan waa berisanay bu yihi anagoo tabar daran xaggana dembigan ku waa berisanay bu ducafaana taag iyo tabar ma hayno aaniyan dembiilayaal baan nahay maxaa intaa soo raaca rabiico waxaa soo raaca na'kulu arsaaqana wa aajaalana irsaaqadu rabi noo qoran waan cunayna waan daaqaynaa buui geerina waan sugayna warku waa dhan yahabaad marka ya war warbuxa wey kaana arabiic wuxuu ahaa ya'tii kii u taga calqamata bnu qays buu u tegi jiray annakhaci yowma aljumucati buu booqan jiray laba taabico jayla weeyo weliba ardadii cabdullaahi mascuud bay wada ahaayeen kadibna maalinka jamcada isbooqan jira isu tagi jiray say cilmiga i su-aalaha diiniga isku weydiiyaan yaأti calqamaة bnu qays baa yuu u tegi jiraa ywma اljumcati faidaa lam akun haddaanan ahayn buuri famata meesha haddaanan joogin anugu yaasaa odhanaya cabdiraxmaan yaziid baa odhanaya ninka inoo warramay waa cabdiraxmaan yaziid ibnu qays annaqaci baa wuxuu le faidaa lam akun haddaanan ahayn famata meesha haddaanan joogin oo meeshay ku kulmahayaan rabiiciyo calqama haddaana aanan fadhiin oon goobta aanan joogin arsaluu ilaya waa iisoo farindiri jireen waxay dhihi jireen noo adaguna sheekh saddexaad wey fa jaaa maratan buu yimid rabiic baa yimid hmm? ilahi khalad wey ilahi ni ruux uu qoray khalad wey faarsaluu ilaya arsaluu ilaya wey macnuhu saasuu sax ku noqonaya calqame iyo rabiici waa isu tegi jireen rabiic baa calqama aadi jiray cabdiraxmaan yaziidna inuu imaaday ka codsan jireen wey ayib fajaaa maratan buu yimid rabiic baa yimid walastu amata anoon meeshaa joogin rabiic baa soo kacay calqama u yimid anoon goobta ka maqan falaqiyanii calqamatu baa ila kulmay kadib waa niqaasheen waa isweydiiyeen waa isbaridiyeen calqamiya rabiic markaan cabdiraxmaan maqan yahay falaqiyanii calqamatu baa ila kulmay bacda aljalsa faqaala lii wuxuu igu yidhi alam tara miyadan arkaynin oodan ka warqabin maa jaaa bihi arabiicu rabiic maanta wuxuu la yimid niqaashkii goobtu ka maqnaa cabdiraxmaan binu yaziid ka maqnaa ayuu calqama oga warramay oo ninka rabiica maanta markaan isku nimid oon wada isweydiinay su-aalihii masale cusub buu keenay warkaa ma haysaa w cabdiraxmaanow ila maanta cilmigaa ku dhaafay qaala wuxuu idhi calqama alam tara qaala wuxuu idhi weye ninka la yihahdo waxaa odhanayaa rabiic alam tara akara maa yadcu الnaasu wma aqala ijaabatahum rabiic baa wuxuu yidhi calqamo miyaadan u jeedin dadku intay ilaahay baryahayaan ee ducadan faraha la taagay ee laqunoodi ee ilaahu gaala jabi ilaahu nakasi ilaahu baabi dokuntaakum allo ka dhig ilaah furuq iyo wax lagala alla kusii daa lagu hayo xaggana aan laga aqbalayn warkaa xagee ka yimid buun su-aasha keenay alam tara miyaadan u jeedin calqamow haddaan rabiic ahay akara maa yadcu nnaas dadku intay ilaahay baryayaan badnideeda dadku intay alla baryahayaan badnideedu baryadan badanee la wado ee masaajida kun masjid malyan masjid baa maalinka laga qunoda jamcada gaala laga habaaraa jagana lug kama jabiso ayb wamaa aqala waxaa ka ya maaragtay buui ijaabatahum ama ijaabatuhum ajiibatooda intaa ay rabbi baryahayaan xaggan isaan looga ajiibaynin aysan u muuqanin adduunya ahaan miyaadan u jeedin buui rabiicbaaboto wuxuu wadaalika arrinkaana waxaa weye oo ku yimid inaan rabbi barido ducada aan laga aqbalin waxay ku timid ana allaha caza wajal laa yaqbalu ma aqbalo ducooyinka xaggooda min adducaa'i ducada xaggeeda ila anaakhila mida saafida mooyeen adducaa alkhaalisa aaminsga taagana dhab baa nagama aha bur waxoo dhanba duca qalbiga ka soo baxaysa qalbi saafigaraysan oo saafiya oo xaaraan iyo quran iyo ismi baqiga ka fogaaday oo faaraqabili cusriyada baktiga malaxkad aysan ka buuxin ducowol ka timid baa la aqbalaa baal aafaysan oo iyadoo dhanba waabay oo sun ah socon maysa ilah wuu soo celinaya idan wuu taxliiliyey marka ninka lahada rabiic su-aasha uu keena uu ka jawaabay saasuu yidhi laa yaqbal lah ilah ma aqbalo min adducaai ducada xaggeeda ila anaakhila ila alkhaalisa qultu waxaan idhi bur marka haddaan cabdiraxmaan meejid baa ka maqnaa moogta goobta rabiic markuu su-aashaa keenay kana jawaabay calqama waa aamusay cabdiraxmaan majiidna goobtuu ka maqnaa cabdiraxmaan laakiin arrintaa uu rabiic sheegay oo naqli ah ayuu ka hayaa cabdullah bin sacuud calqamana markaa muusan hayni su-aasha iyada jawaabta muusan hayni hadda marka waxaa faa'iidaynaya wadaadka maqnaabaaba cilmi dheerada hayow qultu waxaa dhiba walaysa miyaysan ahayn qad qaala calqama waa cabdullahi bin oo inoo sheegay hawshaasuu ka sheekeeyey xaggee kaa marday maad rabicis ka dhicis waa ku sidee qaala calqama wuxuu yidhi wamaa qaala cabdulahi muxuu yidhi bal ii faa'iidey qaala cabdulaahi wuxuu yidhi laa yusmacu aw laa yasmacu allahu ilaahay ma maqla yani ma ajiibo <clears throat> ducaaan duca ma ajiibo wey min musmicin istuse nin halowa arko iyo ilaahaybu baryaa iyo wuu qunuud fiican yahay iyo ducadu dheerayaa iyo gaalada saa u habartaa loo bogo iyo nin howlaha ay ku jirto ducadiisa lama aqbala cabdulahi baa yidhi bu laa yasmacu allahu ilahay ma ajiibo ducaaan duca ma ajiibo weeye min musmicin istuse ya aniga musmicin baa i qoran waa isku mid dhib ma wey dhib adugu eh, ama musamicin ismaqashiyo min atasmiic wey inaad dadka ay ku maqlaan min musmicin ismaqashiye walaa muraa'in istuse maraain waa isu halagu arko iyo halagu maqlay kala tahay ayib walaa laacayn iska ciyaarhay waa la duceeya iska ducey bay ka tahay allahuma rabbana aatina aamina alquli waa la waxanjee iska waxee wey yani dhab iyo duciyo ikhlaas kamaha adducaa huwa alcibaada kama fi sunan ayib idan kamaba ahba cibaado ilaahay dartii loo gudanayo oo khaalis lama iman gacmaha la taagay jihadu taag wey waa la qunuud jira iska qunuud wey ilaa eh, daacin daacin ma ilahay ducada kama aqbalo weeye kaasoo dacaa ducaystay ilaahay baryey kaasoo yuhbitu sugaya ducada ka sugahaya min qalbihi waa duca ka soo goda beerka wadnaha ka soo galaysa la rabo oo ikhlaas ah oon cid kale lagu tixgelinayn hebel baa ku arkay iyo hebel baa ku dhegaysan iyo mid baa ku maqli iyo codkadaa quruxsan hawlaha u bixi maysid ninkan baa duca laga aqbala ilaa daacin mooyeen baryo mooyeen kaasoo dacaa rabbi baryasa tuugahaya kaasoo yahbitu sugahaya ducada min qalbiga ka sugahaya ayib ducaa takhruj min qalbin khaalis baa la aqbalaya <clears throat> qaala fadakara calqamatu qaala nacam fadakara calqamatu qaala nacamta ayaa watahda markaas raawigaa wataan filaya maalik bn xaari qaala wuxuu ihi fadakara calqamata calqama ma xusuusta arrintaa ayada cabdullahi uu sheegay qaala wuxuu hi nacam waa xusuusta markaan u sheegay inuu cabdullahi hawshaa yidhi uu xusuusta ama calqama marka hore ma sheegay oo markay asaga rabic doodahayeen xadiidkan cabdullaahi ma soo teliyey oo ma sheegay qaala nacam laakiin siyaaqa hore yaad moodaa inuu hawshu ay tahay waana sida uu marayo bacdu shuraax ay ma xusuustay calqamo marka xadiidka cabdiraxmaan misid uu sheegay qisadan ma xusuustay haawuu xusuustay lanna waxaa dhici kara marar badan waxaad garanaysay inuu xoogow kaa xaabsaaro laakiin markaad aragto wadaadkee wuxuu sheegahaya waxaad taqaana waad soo xusustan war hebel ma taqaana udhi ma aqaan garan maayo war hebelkii saas ahaay wada joognay ee nooca ahaay kan ahay nag lagu kari waaye tilmaankanuu sheegay kas ha haddaan xusuustaad oo la soo boodi yani xoogow kaa xaabsaartay kadibna waxaa laga qaaday mirarkii baa laga qaadaya baab liyaczim اducaaءa faina allaha laa mukriha lahu liyaczim ha gooyo ruuxa muslimka ducaysanayaay adducaaa la baryayo tugmada markaad ilaahay baryayso ilah haddaad unto ii dambi dhaaf hadhihi ilah hadday kula quman tahay inaxariso ilah hadday kula quman tahay ha cadaabin ilaahuna cadcadaabi haddaadna cadcadaabto ruuqbay so marka eh, eh, sabuulki iyo wax la duuhaya wixii lagu ruqruuqo inuu aada u gubto xaysu ilahu markii horota na cadcadaabi haddaad na cadcadaabtana hanagu ruqruuqi bay tir ruqruuq waa taqaana wuxusha lagu galgalisiiyo dii la marmariyo yani waa ilahay inay barida way luqmanaatay daacad bay ka laakin meel xun bay la martay mar ba lagu cadaabay ruruuqi iyo ruqruqla-aan maxay tari dhibataybe ya beerle iyo doon macquul fa ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala laa mukriha lahu wax qasbi karaa ma jiraan ilaahay wax dirqiyi karaa haddaad doonto ilahu haddaad rabto iyo cafi haddaad doontana cafiin maxay tahay warkaas lama baaro ilaahay cidna ma dirqiyeysa mana qasbayse alla bari si hufan oo nanaamsan oo isluub lo anshax la ilah u bari subxana wa tacala xadaثna mxamed bn cubaydillaah alimaam iq alxaafid qaala xadaثna cabdاlcaziiz ibn abi xaazim saduuqun lahu afraad can ilcalaa ibn cabdiraxmaan can abihi cbdiرaحman yacquub mawla xuwaqa can abi hurayrata ana rasuul lahi qaal idaa dacaa axadukum midkiin hadduu ilaahay baryahayo falaa yaquul yuusan odhanin in shita haddaad doonto allaahuma kfir lii in shita allahuma arxamnii in shita allahuma astur cawratii in shita ha odhanin walyaczim ha gooyo ilaahaw icafi dheh ilaahaw ducada iga aqbal ilaahaw ii dembi dhaaf allow ii naxariiso ilaahw ciqaabin war go-aan baa laga rabaa ayib ilaahay inuu yeeliy inuusiy asaga u taallaa adigu addoon baatay isdhiib si fiican rabbi u togo bari walyucadim ha weyneeyo alrakbata rajadan ha weynaysto rajo badanna haku gasho ilaha inuu kaa aqbala rajee kolley waxay noqonoma iska duceeya hadde lama rabo warka asaga adoo aad u quudaraynaya rajo weynna qaba rabbi inuu kaa aqbalaya ducayso idcu allaha wa muuqinuuna bilijaaba xadiiska saxiixa ilaahay barya idinkoo rumaysan in layka aqbalayo ayb faina allaha ilaahay subxaana wa tacaala laa yacdum kuma weynaado calayhi dushiisa shayun shay kuma weyno shaygaasoo acdaahu rabbi uu bixiyey ilaahay wuxuu bixiyey waxba lama aha ilaahay wuxuu kaa aqbalay waxba lama aha ilaahay wax ku weyn oo uu la lex jeclaadaya ma jire ilahay sibaxu bari warka soojiyi ayb laa yacdum calayhi rabbi kuma weynaado shayun shay shaygaasoo acdaah u bixiyey ayb xadaana maxamed salam albikati qaala akhbarana ismaaciil ibn culaya ismaaciil ibn ibraahim bn culaya can cabdilcaziiz bni sahayb iqaة imaam can anasi qaala qala rasuul اllah idaa dacaa axadukum midkii markuu ilaahay baryahayo falyaczim hagooyo ha go'aamiyo fi ducaa'i baryada ilaahay tuugmo iyo baryo go'an oon qeyl iyo shardi midna lahayn ayib ha sii daayo wey lagama hadlaayo inaad hordhac iyo sarbeed yeelato oo ood cuur daarato waxba dhib ma laha inaad dembigaada qirato waa maslo loo baahan yahay ilaah inkastoon dembiyo haddana waa ku baryahaya taa lama diidano taa waxaa weeyaan waa afeef iyo hordhac wanaagsan wey cuurdaarashu waa ictiraaf bilcubuudiya waa ictiraaf bidunuub wey midaasoo kale waaba albaabaha lagu garacdaa eetanadidan waxaa wey oog yar santaad ilah haddaa doonta ii dambi dhaaf meesha mani adeerkaas haysaa inaad saaxiibad iaad haysa mid ilaha subxana wa tacaala walaa yaqul yuusan odhanin allaahuma allah in shita haddaad doonto faacdani isii allah hadday kula qumaatay isii hadhih faina allaha ilahi subxana wa taala mustakriha wax qasbadaay ma jiro ama dirqidaa ma jiraan lahu lilah subxana wa tacala wax ilahay qasbi kara ama riixi karaa ama wuxuusu doon inuu ku riixi kara ma jiraan ayb ruuxa laga baqaya in wax lagu dirqiya wuxuu ramin la mariyaa la yidhahdaa hadday kula qumanaato lakin ilahi subxaana wa tacaala facaal lima yuriid weeye wuxuu ku siiyan waxba u noqon maayaa waxaa tartana waxba tari maayaan idan marka si wanaagsan oo usluub leh oo addoonnimo ay ku jirta ilah u bari subxana wa tacala baabu rafci اlaydi fi اducaa wuxuu baab yahay marka la ducaysan in gacmaha kor loo qaado rafcu اlaydi gacmaha kor loo qaado fi ducaai alla bariga xadaثana ibrahim ibn mundir sheikh اlbukhaari اlimam ahiqa qaala xadaثana maxamed bn fulayx saduuq yahim qaala xadaثanii akhbaranii abi cafwan oo fulayx bnu sulaymaan ah waxaynu soo maray ninka asaga xaafidku wuxu yhahda saduuqun kaiiru اlkhaطأ laakiin waxaynu soo marey ninka inuu iqaya waan soo taqriirino habeen aan ka hadlaynay ninka asaga can abi nucaym almadani abi nucaym almadani wahab ibnu kaysaan baa loo yaqaana alqurash wa huwa wahab buu bukhaari uu kuu cadaynaya lan abu nucaymkaas inaad garaweydu ka baqaaya xukri wahab weeye aan la aadin alfadl ibnu dukayn xaggaa ha ka bixin ama abu nucaym axmed bn cabdillahi iyo saaxib alxilyaha aadan weye iska ilaali ayb alqurashi qaala wuxuu yihi sheekhaas ra'aytu ibna cumaran arkay ra'aytu waxaan arkay ibna cumara yaan arkay buu idhi wabna zubayr iyo ina zubayr oo cabdulaahi ah yadcuwaana iyagoo ilaahay baryo ducaysanaya yudiiraani wareejinaya biraaxasayni baabacooyinka ama sacbada cala alwajhi wejiga yani wejiga saa ugu soo daway saa maysan dhihin wey saana maysan dhihin labadan baabaco calacalood bay wejiga soo aadiyeen daciifu lisnaad fiihi muxamed ibn fulayx can abiihi fiihi ma dacf aabbihii iyo asagaba dacfi baa ku jira laakiin aharku xasan wey maxaa yeelay cabdirazaaq iyo ibnu shayba keyrkood waxay warinayaan aharkan waa wariyaan can ibni zubayr wa bni cumara bisanadin aakhar inkastoo irsaal ku jira haddana xasan wey aharku ayb xadaثna musadد ibn musarhad qaala xadaثna abu cawaana wadax alaskori can simaad ibni xarb waa nin iqa saduuqah ila ana riwaayatahu can cikrima khatamu ariba sida la sheego can cikrima can caaishata radi alahu tacaala canha zacama wuxuu sheegay cikrima anahu weriga shaniya samicahu inuu maqlay xadiidka minha caaisha uu ka maqlay annaha ayadu ra'aad inay aragtay annabiya rasuulka aragtay yadcuu ducaysanaya raaficanna kor u qaaday yaday gacmihiisa nabi maxamed oo ducaysanaya oo gacmaha kor u qaaday bay caaisha aragtay soona tabisay yaquul nabigu wuxuu markuu ducaysanayey inamaa ana basharun horrac baa la yihahda waa gogolhigasho waa cabasho wey ilaahayow anugu waxaan ahay bashar inamaa ana anugu waxaan ahay basharun malaa'ig ma ihi jinna ma ihi insi bashar baan ahay falaa tucaaqibnii allah ha ciqaabin dembiga aan gala rabbi ha ciqaabin ayumaa rajulin ruux allaala ruuxii oo min almuminiina aadaytuhu aw shatamtuhu falaa tucaaqibnii fiih ilaah bashar baan ahay waan khaldami karaa waan xanaaqi karaa haddaan ruux muslim ah aan dhig ugeysto oo isagoon dhib kaa mudanay ilaahu hay qaban iyo cafi i dambdha ayumaa rajul min almuminiin aadaytu aan dhibo aw shatamtu ama aan aflagaadeeyo oon caayo falaa tucaaqibnii allah way ciqaabin fiihi yani fii aadiyatihi aw shakmihi nabi maxamed baa saa ku ducaysa adg waxaad leedahay ebel caani biyo ga daadinhay maanoo beeli jiray marxaba sheekh khadiibku markuu khudbaynayo hadduu yidhahdo ayuha annaas inii daacin faaminuu aamiin baan u dhahayna war waan ducayna aamiinta ha laygu taageero hadduu khadiibkuna yidhaahdo u camiraynaa laakiin hadduu iska bilowdo fuuq dhihi mayno lannu in la aamuso asal wey wax naqli oo yimid oo tusayaayay laa marfuucan walaa hayra oo suganna ma jiraan oo tilmaamayn aamiin imaamka loo yidhahdo laakiin saxaabo fara badan bay ka sugan tahay iyagoo khudbaynayey iyo iyagoon khudbaynayna inay yidhaahdeen sidii cufr ibna khaswaan kuufa waagu dhisaayay khud buu u istaagay wuxuu hi ayuha annaas inii daacin faaminuu markaasay saxaabadii taabiciinta aamiin u dhehen waana ducey idan hadduu markii yidhaahdo inii waan ducayna aamiin haldho khayr wey ducadu in aamiin loo dhaha la doonaya waan aamin u dhahaynaa sida markuu waladaalin yihahdo aamin aan u dhahno markuu qunuud hayana aynu aamin u dhahno laakiin hadduu khudbadii isagoo wada haddana duca dhex gelayo ducada waan dhegaysanayna khudbada ka midta maya gacmaha mamnuuc wey iyagu bataatan gacmaha mamnuuc wey isagu inuu taaga dilaha loo keena horta nabi maxamed gacmaha taaga istisqa baan haynaa isagoo ducaynaya marka laska ilaaliyo ducadu hadday tahay fii khaarij salaa gacmaha waa la taagi oo haddaynu haynayba muran ma laha hadday tahay fii daakhili salaa oo salaad lagu jirana xilliga qunuudkaa la taagi qunuutu nawaazil iyo keyrkiiba waa la taagi karaa ma'muumiinta iyo imaamku way taagi karaan sida raajixa ah ayib ama khudbada ma hayno wax tilmaamaya in gacmaha la taago imaamku hadduu taagto xataa u diidi mayno inkastoo hal far loo ogolyahay haddana hadduu yihahdo waan taagahayaa bacdu salaf baa baniya kuma haysano laakiin annaga ma'muumiinta far qaadi mayno in quruxa la taabtaa la diiday in gacmaha la taago warkeeda jooji ayib gamaha sida kuu run baad yeeli laakiin wejigaada aysan ka bixin gacmuhu aaggaada ayan ka bixin saa ayaysan noqon mhm. Mhm waa marka isistihaaminkaas marka ibtihaalka laba saddex qaab weeye ducada caadiga ah iyo ibtihaal iyo istisqa kale jira istisqaha u sarreeya marka la istisqaynayo gacmaha haddaad doonto baaci aada baaci markay mubaahalada jirto ama aad tadarucan fara badan u waa lagu ogolya markay ducada caadiga tahay aaggaan baa gacmaha loo daynaya wejigaada maqabrisa loo daynaya ayib mm-hmm. khadiifka baryan ku kacsan shaw fastakfiruu ina huwa alkafuur raxiim horta khudba ahaan ma aroorin nabi maxamedna lagama hayo eh, amarka asaga ah in eh, aquulu qawlii hada waastafir lah lii walakum waan ogol lahay oo sunna ku soo aroortay laakiin amarka riwaayadka kumaysa imaan hadduu laakiin na amray khayr weeye hala istikbaarsado laakiin intuu aaminsan yahay fadhiyo istikbaarta ahaato intuu fadhiyo uusan hadlin ha ahaato hadduu laakiin soo istaago oo bismilah u ao weli daldalhaya waxaad ka kac ayb inkastoo fiicantaha in laska daayo haddana wadaada w maxaa yarta waa aaminsanya ila wixii loo aaminsaye waxay ahayd in khudbada la dhegeysto asagii baa khudbada ka fadhiistay amarna wuu reebay intuu fadhiya uu nasanaya neefta uu soo ceshanayo amarkiisi baa soconaya leeyihiin istikfaar baad wadaysa lakiin markuu soo istaago waad joojinaysa <clears throat> xadaثna عaliي بن cabd الlah الmadيني qala xadaثna سufyaan بن cuyayna qala xadaثna abu الزinaad cabdiرaحmaan بn abi الزinaad dakwan way abu الزinaad cafwan cabdالlah بn dakwan way can alأعrج cabdiرaحman بn hurmus can abi hurayrata qaal qadima طufayl ibn camr addawsi baa soo galay sida raajix waxaa weeye ducadu khaarij الsalaa gacmaha la taagan kara gacmo waa la taagaya waa la ducaysanaya ama bacda sala ha noqoto ama khaarij ah, ha noqoto xilli kale marba haddaad ducaysanay gacmaha inaad taagtow ood ilahay gacmaha kor ugu tagto barido maxaa yeelay axaadiis baa ku soo aroortay addoonku hadduu ilaahay gacmaha u taago oo baryo ilahay wuu ka xishoonayaa an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayn idan marka waa in la taago weye waa asbaabta ducada lagu ajiibo weye inaad gacmaha si fican u taagto ilahi subxana watala barido haddii la taago oo la ducayso ma la socon wejiga ma la marin oo masala khilaafay bayn salaf annaga waxaan leenahay ka wahaabiye ahaan waxaan leenahay lama soo celinayo wejiga lama marinayo maxaa yeelay wadaadaha qaar waxay dhaheen mehe ducadii aad ducaysatay gacmihii buuxsamay barakadii ku dhacday wejiga la mariyo annaga waagi dambe waa isku yar adkaynay hawsha lakin waa masala khilaafiya bayn salaf cabdirazaaq asancaani iyo ibn abi khilaaf bay keenaya bayn salaf waa masala khilaafiya haddaad ku qanacday inaan gacmaha wejiga la marinna ayaad ducayso kadibna dhulka iska dhigo ama jeebka gasho haddii aad ku qanacsan tahay in la soo celiyo barakada wejiga la mariyana marso dhibna ma masale laakiin lagu dagaalami kara maaha ayb wahaabiyadu waa madhab waxaa weeyaan inta badan u ololeeya in lagu ekaado dhaqankii saxaabada iyo nebi maxad salawatu waslam caleyh dhaxkatuurkan fara badan iyo alaabtan ala khayrkii awoodiga iyo eeladii la rogayay hawlahaaso dhan iyo diiqi col la awey hawlahaan ogolay way fiican yihin khayr allah siiye laakiin marar badan waxaa dhici karta dhallinyarado yararka ah inay la xadgudubto meelaha qaarkood ay ka horfogaan waa macquul tana waxaa keenahaya bulshada waxay ka soo dhexbaxeen khuraafo u badan oo ilaahay khayrkii wax mooday oo qubuur iyo aalankayr iyo aboodi iyo wax la garan waayey waxaa lagu leey hadaad socotaa kaas horbaxda dawaco waa abshir weeye colkaa wuu guulaysanaya hadduu libaax iyo mas iyo abeesiya kaas horbaxaanna malagaabaa gale soo noqo waa dambaan waagii markuu bini dadka lahdo islaam kaas horbaxdo ilig madow ama nin sanaxle ama mid dakar leh tokafeero way soo laabo dukaankaadii alaabtaadii waa inay xoogu balag u dhigtood wadaadkeed oga weysata wa lalaaye haddii kale kaftan ku iman mahay dhalo waa in lagu shubo biyo cusba ama e, badda biyaheeda lasoo qaada meesha ishay difaacdaan waxaad arkaysaa ukun weynoo tii maxay ahayd gorayado kunteeda lalaada sabirgeley lalaada waxa isha horaysaa ku dhacdo dukaanku badbaado waxaaso noocaaso iyo wax ka daran bay kada dhexbaxeen taasoo marku keenta waxyaaba badan inay dhaha waxba kama jiraanba iyadoo masaa'il tafiqi oo farci ah oo khilaafiya bayn اkhilaf ahayd baa laga yaabaa inay si looga badbado waxa looga fogaado ay istaageen min baab sida dariica xumaanna kamaysan khayr allah wax badan bay qabteen allah barakay casharkaad eh, eh. iga joojinaysaan caawi maadaysaan sixir wey ma banaan waa sixir sixiru taxbiib kufri wey gaalnimo wey bahalka wixii dalagga loo yaqaanee ruuxa maqan loo dhigi jir waad garanaysaan somali waa taqaanaa baankii balaga loodhan jiray ninka marka la waayo loo dhigi jiray hebel ha soo ordo ee gurigiisa raasi lagu xi ama udhaxaadka lagu xi ama dhigta dhexe laga lalaadin jiray ruuxu soo ordi jiray ama baashaad madiidada u taqaaneen gabdhaha lagu madiidayn jiray la marin jiray ama wixii birxijaabantaad u taqaaneen ama wax hadda loo yaqaano balagii wadadaha qaarkood nairobi jooga ay sameen dukaamahan gaarisa looji iyo tawfiiq iyo ka socod ila kastan baan soo jeedina waa nooc min asixri sixru taxbiib baa loo yaqaana sixru tawila kufri mutlaqa wey ha la ilaaliyo gaalnimo wey hawshaa laska ilaaliyo kunuu calaa irsaaqadii rabbi kuu qoray waad heli xab iyo biyo maalinka hayd baad irsaaqadaada la qoray ajalkaada shaqi inaad tahay inaad siciid tahay cimrigaada waa qoran yahay ha naar gelin gaalnimaan ha dooranayn balag iyo wax la garama faraha ka qab ya dukaanka qur-aan ku akhriya baqara ku daar oo ku akhriya afuuf laguma diidano laakiin muxuu yahay qur-aanku qur-aanka khamiis kasta muxuu yahay haddaad leedahay dukaankan aberokoga qur-aanku meeshii uu lagu akhriyay shaydaankaa ka fogaada suuquna waa xero shaydaan ukumiis u dhigtaa shaydaankan fiijinhayaa gurigaan ku barakayn laguma diidano ama baqar akhri ama khamiis akhri ama arbaco akhri kuu diidi mayn bacdu salaf baa samayn jiray ama laakiin maalin mucayana khamiis kasta hawshaa waxbaa ku jira hawshaa waxbaa ku jira laf timir baa ku jirta soomaaliya Hmm. Hmm. Hmm. wax dhiba mal wax dhiba ma malaha yani macalinku wuxuu yihi guriga guriga cusub marka la furhayo iyo goobaha cusub marka la dhisahayo iyo qur'aan ma lagu akrin kara laa maanic waxaan ku diidna ma hayno bal bacdu salaf waxay samayn jireen sida ibn cabdilbar uu sheegay fii kitaabihi alistidkaar watamiid uu ku sheegay xataa welina u samayn jireen bacdu salaf guriga cusub markay dhisaan iyo maxalla cusub markay dhisaan iyo yani weliimay allabari bay u samayn jireen iyo raashiin iyo acaam <clears throat> ayb cabdirazaaq fi musanafi raqamka saddex kun laba boqol soddon iyo afar wuxuu leeyay can macmar can الzuhriyi qaala kana rasuulu اllah yarfacu yadayhi cinda sadrihi fi اdducaa uma yamsaxu biha wajha sanadkiisu waa saxiix ila zuhriy maraasil zuhrina waa daciifa aad bay u tira daran tahay waxaa kaloo ku sugan raqamka ah can ibni jurayjin can yaxya bn saciid alansaari can ana bni cumara kaana yabsutu yadayhi maca alcaas caas ibnu saciid markuu ducaynaya ninkii reer bani umaye ibni cumar gacmuhu taagi jiray wadakaruu waxay sheegeen ana man madaa kaanuu yadcuuna uma yaruduuna aydiyahum calى wujuuhihim liyarudu ducaaa wاlbarakata waxay sheegeen buu leeyahay yaxnu saciid alansaari salafkii ragga horreeyey markay ducaysaan gacmahooda inay wejiga ku soo celin jireen si ducada iyo barakada wejiga ugu dhaxdo aarkaa hore marka ibnu jurayj yaxnu saciid alansaari uu waranayay ee ibnu cumar maca alcaas markuu ducaynayay inuu gacmaha la taagi jiray ah hadday sugnaato in caas uu fi lkhudba ku ducayn jiray ibnu cumarna markuu alcaas ducaynayaay oo asna gacmaha taagi jiray waxay noqonaysaa yani nasfi maxali annisaac oo inuu khadiibku markuu duceeyo aamiin loo dhigo gacmaha loo taagayo laakiin maana helin wax riwaayo caddaynaysa arrinta iyada wuxuu kale cabdirasaaq sheegay ra'aytu macmar ibnu raashid yadcuu biyadayhi cinda sadrihi uma yaruddu yadahu fayamsaxu biha wajh bacdu salaf baa samayn jira hawsha iyada xadii tirmidi soo sar xadis cumar ad garanaysaan uu saxiixa waa jira sheekh daciifanaya ibn xajar iyo khayrka daciifanaya ama masl masale khilaafiya farciya ninka ku qancayey gacmaha intuu taago weliba wejiga amarsado ninkan ku qancina siisahaya laakiin waa masale khilaaf ka furan yahay dagaal kama furo istibdiicina kama furo tafsiiqna kama furo ayb qadima waxaa soo galay atufayl ibni camr baa soo galay addawsay calaa rasuulilahi baa u galay tufayl ibni camr adawsi baa nabi maxamed u galay salawatu wasla alayh faqaala wuxuu ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow reer daws iyo yamani aggaasu ka yimid nebi maxamed buu wuxuu ugu yimid maka maka ugu yimid ina dawsan ree dows qad casad way gacan sayday way caasideen ilaahay bay caasideen rasuulkiina waa diideen wa abad waana diideen dacwadii rasaali inuu diinta u yalo ugu tegey ugaasagana u ahaa nin qiimo badan buu aha fadcu llaha calayha ilahay u bari habaar fadcu llaha lahaa ma aha calayhaw inuu ilaahay baabi'iyo gurdun ka dhigo baabi'iyo oo ree dows wiilka taagan ba la waaye bari buu nabi maxamed saa u fiiri waarkooda baa la gari waaye ilan ninkii ka dhashay akhyaarkooda awaaskooda nabiga ku diray oo nabi maxamed u tegey waan ka socaal waayey reedows waxba ismoodeyne bal maanta ilaahay ku fasaxa ilahay u bari fastaqbala rasuullah rasulka ilaah wuxuu qaabilay alqiblata qibladuu qaabilay nabi maxamed waa dhaqaaqay qibladuu qaabilay idan maxaa laga sugahayaa saxaabadu waxay jireen habaar marba nabiga hadda qiblada aaday reedows maanta malagood baa galay wa rafaca yadayhi gacmihiisu nabiga kor u qaaday fadanna annaasu dadkii waxay moodeen annahu rasuulku yadcuu inuu habaarhayo calayhim calaa dows habaar inuu ola istaagay faqala wuxu uhi allahuma hdi dawsan wati bihim nabi maxamed wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin allaahuma alla ihdi allow hanuuni dawsan ree daws hanuuni oo diinta soo geli wati bihim keenna oo soo kaxe waarkoodaba ilaah quruufdooda yaa haya adiga yaa maamula adiga yaa abuuray adiga maxay diidan yihiin diintaa iyo rasuulkaadii ilaah alaa awooddaa iskale soo kaxay waarqadood ii kale iyagoo muhaajiriin ah wati allow la imo bihim ayaga keen sidabaa dhacda reedos hal nin kama har waa sooda kulligood noqos dambe ku noqda camr dafeel kulli waa islaaminba ayib <clears throat> waa qabiilka abu ka dhasha wey xadaana maxamed salaam albigadi muxuu ka rabaa bukhaari waa rafaca yadayhi buu ka rabaa aaniyan faa'iida kaloo jaliila ku jirto markaad ducaysa qiblada qaabil intaad bariya galbeed ka aaddi koonfur gacmaha taagina iblada aad kacbada intaad qaabilso iblada qaabilso ducayso gacmana kurtag bidca wey laa aslaha min addiin lama ogolo qubaha lama qaabili karo aaniyan bishu markay dhalatoo kale bilaho kale ducada laga qaabilaa eedna baail waxba kama jiraan duco kastaay markaad ilaahay bari subxana wa tacaala waa inaad qiblada qaabisho laakiin bish intii lagu akriyo tabaara iyo tasbax fida laqasasaa la geni jiray hawlaa garanaya mid saa yidhaahday iyo hawlahaas waxba kama jiraan ayib ilahay hala baryo qibladan hala qaabilo qubuurta hala tago hala salaam ha loo duceeyo ayib xadaثna mxamed سلام الbikndi qال أخbarna ismاعيل بن جacفر عن xumayd بn abi xumayd الطaويل عن aنس بن maliki qaal quxط الmaطru roob baa la waayey quxطa waxaa abaaroobay almaطru roobkii baa abaaroobay caaman sanad baa roob la'aan dhacday faqaama waxaa istaagay bacضu الmuslimiin muslimiinta barkood baa istaagay oo u tegey wey ila nabiyi nabi maxamed bay aadeen u istaageen yowma aljumacati maalin jumca nabiga khudba u taagan in reemiye bartaa ka galay markaasuu nabiga la hadla ama sabka dhexdiisu ka istaagay xadika anas garanaysaa aiixayn kiin bu buhaari soo celiyey faqaala wuxuu ihi saxaabigii yaa rasuula rasuulka ilahi quxit almaطari roob la'aan baa dhacday roobki waa laengejiyey waajdabad waxaa abaarowday alardu dhulkin waa xaalufay bu dhulki waa xaalufay ayib roobkiina waa la waayey wa halaka almaalu ciddina waa dhammaatay xoolahina waa dhammaadeen almaal xayawanka ba loo jeeda xoolihii waa dhammaadeen ilahi noo bari wey fa rafaca yadayhi nabigu gacmihiisu kor u qaaday wamaa yuraa loomana jeedin lamana arkaynin fi samaai cirka min saxaabi wax daruur ah xilligaa nabigu gacmaha taagahayo wax daruur la yidhaahdo cirku banaano waa bannaan yahay laftiisi baa muuqata ayb famada yadayhi nabigu gacmihiisii buu taagay xataa ra'aytu ilaan arkay buuri bayaada ibطayhi nabi maxamed kilkilihiisa cadinkeeda nin aad u cas bu ahay midabkiis baa ii muuqan sal slam gacmuhu aad u taaga wey istisqaha waxaa la rabaa inaad cirka gacmaa geyso ayib yastasqi illaaha asagoo ilaahay ka roob dabdhahay roobdoon waxaa u taqaanin wey roobdoonta lama rabo markii caruurta in la garaaco ama agoonta la dambaajiyo ama weylaha iyo lakala xidho hooyooyinka lakala xidho iyo maqasha lakala fijiyo ama gabadh agoon ama raja suulka laga xidho laga wajiisiiyo awlaha waa alla jejiyo ama buulasha islaamka laga dumiyo ya ancam yahuud rablaanba laga qaadaabay dheheen ancam yahuud lama akriya ina arsal iyo meelka howlaha la akriya ina arsal baa la akriya ayib howlaha lama ogolo yani sunnadu labada qaab wey in fi lkhudba ama jumcado kale lagu roobdoonso nabiga sal l slam iyo in la ducaysto oo sidii cumar eh, istisqaa ugu sameeyey eh, cabaas ibn cabdilmualib iyo salaada laakiin waxyaabahan kaleo dhan waa khuraafaad inagu aan gadaalka keenna eh. anagoo ardo oo nafta loola baan garanayo kolley ilaahay in loo roob doono la tago la bary wixii la doonahayo wey laakiin in la roob doono wixii la doonahayo wey laakiin caruurta agoontii iyo rajooyinka iyo bulasha in la dumiyo looxyaha lagu garaacay iyo in looda la fijay maqasha lakala xidhay iyo hawlahaas waa dhib wey taas waa dhib badan baa ku jira anagu quburta maana ku wareegi jirin xaafadaan ku wareegi jirin <laughs> waa dhib waa hawlo kale wey shirkiyaad bay sal ku leedaha la isku daya hawsha ayada qubuur ay laga bixi famaa sallaynaa maanan tukanin buri saxaabigii aljumcata jumcadii maanan tukanin xataa hama shaabu lqariibu daar alrujuuca ilaa ahli jumcadii nabigu uu khudbaynayey markuu roob doonay nabi maxamed ba haddi ducaynhaye tacbaanahan hadda meesha dhoobanoo kale meehe nabi maxamed baa duco istaagay dhallinyaradii fufudaydoo dhan nin kasta cudurcuu guriis ku caray ilan waayelku ma carari kara maka culus garcatu ma dhaqaaqi karaan ninkii gurigiisu dhawaa ee dhallinyarada fududoo dhan wuxuu damcay dhas yidhahda dib u caro roobkiisu isu qabtay dhibacii bilaabatay xooggeeda xataa hama ilaa uu murugeliyey ama uu doonay ashaabu alqariib wiilkii alqariib daar wiilkii guriga dhowaa alrujuuca inuu laabto doonay ama hamniyey ilaa ahli alkiisu ku cararo inturbintu ka dhexbaa dhibcda u guriga galo fadaamad roobku wuxuu socday jumcatan yani usbuucan wey ka jumca ka jumcu da ahay jumcatan ee usbuucan ayb falama kaanat aljumcatu alatii taliiha jumcadii taa ku xigta marka la gaadho isbuuca roobka suu u bilowday habeen iyo maalin u qaadi waay ayib ninkiiba haddana soo noqday ninkoo calacalahay nabi maxamed cirka la hadal buuri cirkan wuu soo goosto madhaartii wuu soo goostay la hadal buuri meel la mara ma jirte faqaala yaa rasuul allah tahadamad waxaa burburay oo dumay albuyuutu gurigoo dhan waa dumay gurigii dhoobka ahaa kee dhista ah wuxoo dhan biyihii baa qaaday dhibcii kor kaga timi iyo wuxo dhan baas qaaday waxtabasa waxaa xabismay oo xanibnay arukbaanu socotadii ila mogta magaalada ku dhaqnaayo safar baa imanayey midbaa badeeca keenay midbaa raashinkay midbaa subag iyo wax keenay safaro dhawaabwadoynkadhabaaaxanibnay arukbaanu dadkii socotada ah wax gaadidoo dhaqaaqi iyo wax socod midna ma jiraan guryihii waa dumeen fatabasama nabigaa muusooday bini aadam mogta dulqaadeeridiisa shalay wuxuu lahaa xoolihii rogmade oo la kala teg waxas cayaar ma jiraan adduunku rogmane maxamed ilaha noo bari usbuuc buu adkaysan waaye usbuuc fatabasama nabigaa muusaday lisurcati malaali ibni aadam lisurcati malaali ibni aadam noogitaankiisa su u dhow yahay degdegiisa daaliddo malaalku waa daalid ama noogid weye durbe bini aadamku dulqaadiradiisa durbe ka daaya nicmada rabbiga subxana wa tacaala buu nabigu ku muusuday wa qaala biyadihi nabigu gacantiisa wuxuu ku yidhi gacantu nabigu saa yidhi allahuma xawaalaynaa walaa calayna hararaha alloo mari bu saas korkaanana ka qaad cerka waa allah lahaya biqudrat waxd aljabaar allahuma allah xawaalaynaa hareeraha yaga iyo darfaha iyo daafaha ilah biyaha ku shub iyo roobka walaa calayna dusheeda hakeen meesha guryihii iyo xool dadku deganaa kadib meelaha juuqaaha iyo kaymaha iyo dirimaha cidlada ay meelaha ku shub iyo buuraha iyo laagaha geeg fatakashabad waxay ka faydantay daruurtii can ilmadiina aslu kashfigu weye sheega in la xayuubiyo ayib shaygoo in laga qaado eh, diirka ama dubka laga qaado idan cirki baa laga qaada dubki weeye daruurti dhan baa laga qaada ayib idan muxuu ka rabaa sheekh wuxuu ka rabaa famadda yadayhi xataa ra'aytu bayaada ibtay in gacmaha kor loo qado calam kala ducaysanaya xadaana salt ibn muxamed cabdiraxmaan albasri saduuq sheekhu albukhaari wa muslim qaala xadaana abu cawaana can simaak bni xarb can cikrama mawla bni cabaas abi cabdilah can caaisha radi allahu tacala canha anahu samicahu minha anahu ninka cikrima ah samicuu xadiidkun maqlay minha min caaisha ka maqlay annaha ayadoo ra'at inabiya ay aragtay oo yadcuu ducaysanaya raafican kor u qaadahaya yadahi gacmihiisa yaquulu leh allaahuma inama ana bashar falaa tucaaqibnii ayuma rajulin in allaalaya ninkii oo min almuminiin muminta ka midon aadaytuu dhibo aw shatamta amaan caayo af lagaadeeyo falaa tucaaqibnii fiihi xadiiku hadaa aynu soo marayno wey xadaana caarim maxamed fadl sadusi iqat imam ila anahu ikhtalafa sida la sheego aw tagayara fi akhiri cumri laakin riwaayat albukhari canhu qabla اlikhtilaaf xadaana xajaaj ibn sawaaf alyami iqa can abi zubayr muxamed ibn muslim ibn tadrus ilmaki can jaabir bn cabdilah alansaari ana tufayl ibn camr addawsi qaala lilnabiy nabigu wuxuu ku yidhi hal laka nabi maxamedo ma rabtaa ma rabtaa fii xusnin dhufays ma rabtaa iyo wamanacatin awood ku difaacda qoraysh baa meelahan ku cadhsanaysa abulahab baa laga kari la'ya kolbaciyal macala kugu fasaxayan reer daaifi reer taqiif aayar iska soo tag nabi maxamedow anaga reedows bal waxaan iska carab ninka ka dhaqaajiye niman la yaqaana reedows ayib marka wuxuu nabi maxamed anaga manoo timaada markuu islaamay maka nabig ugu yimid wey halaka ma rabtaa oo makuu sugnaato ma rabtaa wey ma doonaysaa fii xisnin dhufays iyo manacatin tol ma rabtaa wey cid ku difaacda wa fii riwaaya fii xisnin xasiin dhufays aan la jebin karin lama galay ah waa maxay xisnidaa sheegtay dhufaylow xisnu dawsin dhufayska iyo qalcadii reebus ma halkaa nabi maxamed noo imanaysaa oo qarash maskaga soo tegaysa qaala wuxuu uhi saxaabigii faabaa rasuullah rasulka ilah waa diiday inta hadda ka tago qoraysh dhexdeeda iyo ansaar iyo aaggaa ka fogaaday reer daws oo cidhifka joogoo yaman qarkeeda taagan halkaa aadi mahayo muxuu nabigu u diiday xikma rabbaaniya ku jirta ilaahay wuxuu rabay subxaanahu wa tacaala in nabiyulahi maxamed quraysh ay fiijiyaan oy nafta u keeneen kadibna uu ka carro ansaar ay soo dhaweyso ansaarna meesha ku janno tagaan ah. intuu fogaan lahaa in khayrku aggu ilahay baa halkaa ka watay da ansaari reed isku mid maahay ansaar baa ka adkay ayb ansaar qoys laga samaray ahaayeen carab o dhan ba waa iskugu tagtay halkaas kulligood samariyeen yuhuuddii joogtay aag iyo xijaaj joogtay qabaa'ilka kao dhan way magan gelin waaye ansaar baa magan gelisa ree awsariqod ba loo mari waay ninkii difaacaan waa difaacanya limaa dakara allah ilah wuxuu u keydiyey darteed buu nabigu u diiday lilansaar ansaar u keydiyey ajirkii iyo khayrkii iyo nusradii nabi maxamedo ansaar rabbi u keydiyey wanaaggaasuu rabbi ansaaru la doonayey buu nabigu u diiday inuu raadiis raaco fahaajara ufaylu ufayl baa soo hajirooday n falama haajara الnabiyu min makata haajara ufayl ufayl markii wuu laabtay reedus buu ku laabtay nabi maxamed markuu cabaar sii joogey kadib waa kii iskaga tegey maku muminiin u yirooday dhufayl markuu maqay nabi maxamed maka waa ka tegey oo madiinu tegey waasna turki ka soo tego madiina ugu yimi naad qiimo badan bu ah fahaajara ufayl dufayl baa soo jirooday wa haajara macahu waxaa la soo jiray soo raaca isaguna rajulun baa soo raacayo min qowmi turkiya nin kale reer daws ah oo muslim ahaa yaasna soo raacay dufayl labadaasaa yimid famarida rajulu ninkiibaa xanuunsado jirraday fadajara markaasu sabir ku dulqaadkii baa ka dhammaaday xanuunkiibaa yani wuxuu ahaa dalfabyo riwaayadii fi saxiix fi saxix muslim fajtawa almadiina madiinay ku dalfabyoodeen laba biyood baa ku dhacay dacardhig xanuun loo yaqaanaa ku dhacay ayib dacardhig waxaan umahaya inuu ahaa or muxuu ahaa baalkaas matay foorkaas gasrig gasrig horta u dhow yaha laakiin waa xanuun ka duwan gasrigu mut xanuunsiisa dacardhig wuxuu ku dhintay inta badan cuntadan cuni jirin markaa qaatay iyo biyo badan hawaadana qon markaa timaado iyo inta badan ku dhici jira dalrabay ku yimaada inta badan haaliban markay qaxootigu meel ka qaxaan meel kala tagaan oo kale way ku dhammaadaan dadka aan waddanka ku dhaqman jir ya dhasintariyada taasay u dhowdahay taasay aad ugu dhowdahay dhasintariya u dhowdahay ayib <clears throat> famarida arajulu baa xanuunsaday fadajara markaasuu xanaaqay xanuunkubu dhibsaday oo u dulqaadan waay aw kelima buu yidhi saxaabigu shabiiha u dhow bihaa dajarada faadiba aw facajiza ama fadaaqa darcuhu faciila sabruhu yani kelimo macnaha u dhow yani waa wax saxaabigii wuxuu u dulqaadan waya xanuunkii baa dhibay faxabaa wuxuu ku gurgurtay ama ku xamaartay ilaa qaranin gabooye gabooyi yan waa baalka lagu gurta leebka baal yado saa loo tolo saanbaa idiin maqaar baa laga tolaa leebka la gashada waa galka leebka risaasta khasnad baa lagu guraaya leebkay faladhan waxa la gashadaa baal oo saas qandi ahaan loo talo leebka qaybtiisa dambe baa ka soo inta kaleo dhan way guday galaysa maasaa loo so halkaas gashanaysa saas ula so baxaysa kaasaas gelaya baa loo soo bixi halkaas gashadaa ayib gaboyaa la yihahdaa idan gabooyuu ku dagaalamahayey jucbadiisii ayuu laacay intuu ku gurtay laba nin adoo xanuunsanay leeb buu kala soo baxay fa akhada muxuu qaatay mishqisan caarad buu qaatay mushqisku waa leebka caarid fallaadha birta birta eh, weyaan afka badan faqadaca warkaasu wuxuu ku gooyey wadajayhi halbowlihiis labadii isgooye labadaa xidi ee eh, neefka marka la gawracaya la gooyo ee dhiigga badan gana sayra kuwaasu isgooye famaata saxaabi waa geeriyooday fara'aahu ufayl ufayl baa ku arkay fi lmanaami manaam ninka u geeriyooda waa la xabaalay saxaabada iyo dadka muslimiinta ninka waa isdilay ahlunaar wey waa laga shekeeyey dhufayl marka aad waxaan culays uga haya ninkii waalkii soo raacay haddana inuu isdilay kadibna gacantiisa ku baxay wuu riyoodo riyo ku arkay qaala wuxuui dufayl maa fucila bika maxaa lagugu sameeyey waa adigii isdilaye ilaahay ma ku cadaamiyse waa ku cafiyey qaala wuxuu uhi saxaabigii dhintay isdilay ufira lii waa lii dambi dhaafay ama afar lii rab dambi dhaafay waxaa liigu dambi dhaafay bihijratii sababka iyo dartay ila nabiyi hijradii aan reedis intaan ka soo tego tolka iyo qaraabada iyo ahlka iyo xoolahay aan kasoo tegey ilaa rasuulil anuu imid yaa laygu dambi dhaafo isdilkaygi isgawracaygo dhan ilahay wax kama soo qaadin hawl culus dhe markaas idan qaala wuxuu yihi dufayl maa sha'nu yadayka gacmadooda maxaa hela waa yahay riwaayada muslim baa cadayso labadii gacmood buu qarinayay labadii gacmood buu qarinayay muxuu u qarinhayey riwaaya cadaynaysa meeshuu goye wadajeedku inaysan labadan xalo mirid ahayne gacantan ayuu xididkan isgooyey labadaa xidid buu isgooyey markaasuu dhiigii dhanta markantakas ku dhintay idan labadii gacmood isgooye birtu isku gooyey buu qarinhay markuu marka dufayl la hadlahayo gacmuhu jeebka gashay wuu qarsaday dufayl marka wuxuu yidhi gacmahan ad qarinaysa maxay yihiin haddii lagu cafiyey oo janno lagu geeyo oon hijrada lagugu dambi dhaafo oon isdilkaada waxba laga soo qaadin gacmahan ad qarinaysa maxay yihiin kuudu duuban ma yadayhimsuaashaasa ku qaala wuxuu ihi saxaabigii faqiila waxaa laygu yidhi inaa anagu laa nuslixu kuu hagaajin mayno minka adiga xaggaada maa afsadta waxaad kharibtay miyaday gacmahaada waa lagu cafiyey janaad leedahay laakiin gacmihii isgoysay eed mudida isgelisay namarka waa laguu daynhayaa ceebtaa waa lagugu dayn maadaama ay nin isdilay adduunye nacayb iyo kohsi iyo geerida u kohsaday iyo xanuunka u dhibsay nin isu dilay arad adduunya nin isku dila darteed naar u geli jiro naarta baa laga cafiye ahlujanna tahay weli hijrata rasulah lagugu dambe dhaafay laakiin wuxu aad kharijtay xiidaha goysay kuu dhakabi maynale sidaa ku ahaado saana jarada ku joogto saasa la yidhi bu marka saas wa caws <laughs> qaala wuxuu ihi saxaabigii faqasaha waxaa u sheegay ad dufayl baa qisadii iyo ru'yadii nabigu u sheegay cala nabi nabigu u sheg nabi maxamed waxaadaan riyooday dufayl ibn adaan ahay dufayl adaan saxaabigii walaalkay ahaa ee isdilay ee geeriyoodayba xalay ku riyooday hawshii saa i saasoo dhacay maxaa tala ah u sheegay faqaal wuxuu yihi horta runtu waa ruya saadiqa runtaagu laakiin gacmahana waanu ku tufaynaa gacmaha laftirkooda waan ku tufaynaayo allaahuma allahyow waliyadayhi labadiisii gacmoodna fakfir alla u dhaaf ilahu isdilka mau dhaafta janno ma geysaa ilahu gacmahana raac axmed ku duceey taana waa lagu tufaaya wa yadayhi nabig gacma kor u qaaday shek wuxu uhi aciifun xadiiku daciif ma xadidku waa saxiix yani sheekh wuxuu daciif leeyahay inuu caddeeye ahayd waa intan bu ku dhegan yahay shekh wa rafacaya dee bu ku dhegan yahay shekh tacliiq hoos ku qoran iyo tacliiquu ku leeyahay muslim mukhtasarkiisaba kulli wuxuu ku dhegan yahay shekh wa rafacaya dey xadiidka intiisa kale muslim baa soo saaray fii saxiixi abu cawaana fii saxiix kutub saxaax fara badan bu ku qoranya xadiidka intiisa kale waa musallam laakiin lafdadan ah wa rafaca yadayhi ayaa waxaa la infiraaday sheekhu leeya caalim maxamed fadl saduusi iyo khayrkii baa la infiraaday xataa infiraadka asagaa ma sugno ismaaciil bin ibrahim bn culaya xadiidku asagana wuu warinaya maca ziyaada wuu warinayaa sida ku sugan abu yacla fii musadi wa min ariiq ibni xibaan xaafidun wxu le wa sanadu saxiix sheekhu wuu naqdinaya hawsha laakiin infiraad oo sheekhu sheegay iyo shududu sheegaan yaa sida muuqata sugnayn xadiiku maca ziyaada waa saxiix ama biduuni ziyaada waa musalim xata sheekuu sallimaya ee intan dambe waa rafacaya geega ku dhagay intaana sheekhu culimadu ku caleeyay oo ibraahim bni culaya inuusan ziyadada sheegin ah ma sugno maxaa yeele ziyaadadu min ariiqi ibraahim culaya way ku timid ismacil bn culyan rabaa way ku timid fii abi yacla wabni xibbaan hada bilahi atowfiiq